بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله وآله وصحبه أجمعين أما بعد cashirkan waa kii tobnaad ee ka mid ah min kitaabi alfaraa'id min alminhaaj xalay waxaa inoo dembeeyey faracii ka dhimanaa mafquudka iyo xamligii dhaxalkiisi ayaa inoo dembeeyey marka waa inaga soo maray eh, miiraat اlkarqa wاlhadma inay dhici karto casrigan hadda aynu nool lahay in la ogaado siday u kala horeeyeen labada shay ruuxee dhintay kadibna ishkaal uusan imanaynin haddii dhakhaatiir aqoon sare u leh hawshaa la helo kadalika alxaml waxaa la mid ah isaguna uurkaa la mid ah xamligu waa la ogaan karaa eh, casrigan hadda aynu joogno ilmaha uurka ku jira ma laba mise waa dhadig way sahlan tahay inay dhakhaatiirta ogaadaan laasiya markuu ilmuhu yar weynaado ee afar biloodba uu madaxa kala baxo ama uu gaadhaba e waxaa kaloo la ogaan karaa in ay hal ilmo yahay iyo inuu laba yahay iyo inuu saddex yahay marka waqfiga iyo wixii loo joojinaya marar badan casrigan hadda aynu joogno waa laga maarmi karaa laakiin fuqahadu waaqacay markaa noolaayeen iyo aqoontoodii intay gaadhsanayd bay ku ijtihaadeen xukunka sharcigaana hadday naasiladaa timaado way caddeeyeen qaabka loo saari lahaa ninkii markaa tuule iyo meel miyi iyo meel dhakhaatiir fiican aysan joogin jooga sidaa fuqado ay sheegeen buu wax ku qaybsanhayaa ninkii caalam mutatawira joogana haddee markaaba islaamta uurka inti la kaxeeyey warkeeda la caddaynhaya waxay ayada iyo uurkeeda xaq u yeeshaanna gooni baa loogu dhighayaa wixii kalena waa la dhaxalhayaa taa dhib ma laha waxaa inoo aan ku istaagnaan filahayaa alkhunha oo sababka saddexaada ashaku fi dukuura sababkii saddexaad ee mancinayey min sarfi alirti ila alwaariثi fi اlxaal kii saddexaad oo ashaku fi dukuur ah wاlkhunha labeebku almushkilu murgada ee warkiisu bixi waayey in lam yakhtalif hadduusan kala duwanayn irtuhu dhaxalkiisu wadalika min daalika waladi ummin hooyo ilmaheed weeyo meydka walaalkii hooyo iyo wamuctiqin midku xoreeyey fadaaka kaa warkiisu waa cadihaawa faamru daahiru oo nasiibkiisibaa la siin wey wailaa muxuu ahaayey in ikhtalafa irtuhu wey haddii dhaxalkiisi isweydaaranayo kala duwan yahay biاdukuurati wاlunus labaan iyo dhadigaan ku kala duwanaanayo fa waxaa lagu dhaqmahayaa fii xaqii asaga xaalkiisa iyo wa xaqi hayrii hayrkii xaalkooda sida yaqiintaa lagu dhaqmi yacni waxa u yar baa la siin wey wayuuqafu waa la joojin almashkuuku fiihi xoolaha lagu shakisan yahay inuu mudan doono in kalena waa la joojin xataa yatabayana ilaa uu caddaado alkhunha min khanita acaamu calaa wasni farixa ayaa laga keenaa la yidhaahdaa khani acaamu aw tahanafna waxaa weeye raashiinku marka dhadhankiisa dhadhan ka ahayn uu yeesho waa markii cambuhu uu u dhadhamo sidii tufaaxii tufaaxuna u dhadhamo sidii cambihii mooskii aad moodo sida qarihii dhadhankiisina waa ka tegey mid kaluu shabahay dhadhanka kii kalena muusan qadanay si dhammaystiran marka waa waxaa weeyaan waa cambe siloon waa moosiloon muxuu ahaayey wadaadkii ree macalin la yidhi qamadi maxay tahay waa berisilon buui qamadi sideeduba berisilon waa beris hallaabay buui sideeduba marka way siloon tahay marka khuntuhu waa un sidaa siloonidu waa taqaanaa yani wuu dhalan rogmaday wey wuu dhalan rogmaday khuntu marka kaasaa le jamcuhuna khunaata ka xubaala ayaa lagu jamciyaa labeebku marka labuu u qaybsamaa mushkil iyo hayru mushkil hadduu ku yihi walkhunta almushkilu labeebka murgaday ama labmay xaalkiisu hadduu yidhi waxaa ku baxay labeebkii waadixa ahaa kharaja bilmushkili alwaadixu min alkhunaafa ayaa ku baxay waadixu waa maxay labeebka cad waa labeeb labada xubin ee taranka lab iyo dhadigba waa ku yaalaan mid buuna ku aqdaantaa muxuu ahay ka kaajaa minidu ka timaadaa maxaanku dhaahdaa kaadadu ka timaadaa xis labadiba waa leeyahay laakiin ninka muuqaalkiisi iyo murqihiisi iyo alaabtiisa kale marka la firi waa nin kaa maxaa waa khunta waadixa mushkil ma aha mushkil ma aha labeeba ha ahaado oo labadii xubinee taranka ha yeesho laakiin dhanku u batay hadday caddahay maxaa loo yaqaanaa alwaadix alkhums alwaadix wey hadduu xag dumar u bato haddee naasihii iyo xubinka tarankana ka kaajahayo dhiigga helahayo siduu dumar u dhaqmahayana maxaan leenahay asna waa dhadig buu xisaabsan yahay kii kalena labbuu xisaabsan yahay ama almushkil waa laba suuro labada xubinee tarankuu leeyahay isku si buu noogu shaqaystaa isku si oo oogu shaqaysta ama laba god buu leeyahay god u eg kii dumarka iyo god u eg kii ragga waa laba duleel oo dheg aan moodo kale idan meel loo riixona ma laha xag dumarna ooma eko xag ragna ooma eko laba huqbi ayuu leeyahay oo midna xubinka taranka dumarkaan u ekayn midna kii raggaan u ekayn kaas waa maxay waa mushkil hadduu labadii oofi fiicanna leeh dhanu u badan yahan la garan waayo kaa waxaa la mushkil isaguna qolya waxay yidhahdeen haddii labadaba ay fiican yihin bad qabaan waxaa la eeghayaa midkuu ka kaajo oo in mundir baa ijmac wuxuu soo guuriyey kullu man axfidu canhu ajmaca kullu man naxfadu canhu اlcilma ana alkhunhaa yariu min xayثu yabuul ijmaaciisa ibn qaطaan baa soo guuriya alfasi fi اliqnaac kadalika ibn qudaama fi اlmuqni marka waxay culummada aan iska ilaalaha hadda hadduu ku dhaho in mundir waxay isku raaceen culummada cilmiga aan ka qaaday ijmac ma aha uu ka ixtiraaza ijmaaca dhabta markuu u jeedo waa ajmacu buu ku dhihi iyo ajmac ahlulcilmi buu ku dhihi hadduu kullu man naxfadu canhu lcilma ku yidhaahdo wuxuu ka hadlay xasba xuduudi riwaayatihi wa cilmihi culummadu wax ka wariya ama yuu ka hadlahaya way kala xoog badan yihin cinda ahlicilmi qowl bn mundir waajmac ahlcilm iyo waajmaca kulu man naxfadu canhu waa kala ahlicilmi waa kala xoog badan yihin si kastaba noqotay ijmaca ibn mundir iyo ibn qaطaani iyo ibn qudaama sidaa wayo waxay leeyihiin <clears throat> haddii labada xubin ba leeyahay ayna bad qabaan midka uu ka kaajaa lagu xukumahaya ka dumarka hadduu ka kaajo waa haweeney hadduu midka labka ka kaajana waa lab wey waxay dhaheen hadduu labadaba ka kaajo ka oo duhurkana kanuu ka kaaja caawana ka kaloo ka kaajahaya waxay dhaheen fuqahadu waxaa la midka kaadidu ay ku soo horayso xaggan qayb baa ka timaada xagga qayb baa ka timaada hal mar hadday kaadidu soo wada fudhanayso midka u horeeye kaadidu ka soo boodaa lagu xukumi waay dhheen haday iskumar ka soo boodana waxaa lagu xukumay dhh kay dhankiisa u badato hadduu xubinka ragga meeshiisa uu liter ka kaajo ka kalena uu ka kaajo mxuu ahaaye koobe iyo nus ka kaajo maxaan leenahay waa nin hadday cagsi noqotona waa haweeney hadday isku marna soo wada boodo isla wanad eekaato litri litr noqoto maxaa tala yidhaahdeen fuqahadu meel fartay gelinayaan si hadhow wixii kugu caddaadaan qoli waxay dhaheen waa mushkilkaas alkhunsa almushkil weeye qoli waxay dhaheen maye far kalaa inoo taagan waxaan eegaynaa bay dhaheen feedhihiisaan tirinaynaa saableyda raggu feedhihiisu waa lix iyo toban dumarkuna waa toddobiyo toban waa taqaanaan baan u malay feedhan dumarku waa toddobiyo toban hal bayna dheeryihiin inaguna lixiyo toban hadday feedhihiisu ay noqdaan isku darkoodu ay noqdaan ii sheegee toddobiyo toban waxaan leenahay waa haweeney hadduu lixiyo toban noqdana waa rag halkaas nimo meel buu ku dhuftay adugu wadaadduhu halkaasay geeyeen hadda laakiin way sahlan tahay khunta mushkil adibada maanta jo way u fudud tahay inay ogaadaan saad ilmuhu u dhasho harmoonkiisii iyo canaasirta iyo itamiska mxuu ahay rag iyo dumarka waa la kala yaqaanaa way miisaami karaan isla marka waxay sheegi karaan dhankuu u badan yahay intuu yaryahay hadday ka gadmato markuu qaangaadhay garan karaan uu qaangaadho ay garan karaan bal jaraaxa intay sameyn qalitaan bay u celin karaan oo ilaahay u sahlay inay u celiyaan mid walba usuushiisi oo bimacnaa harmoonka dukuuraday badinayaan daawooyin badaya siinaya kadibna wuxuu ku biyo shubanayaa dhankii mar buu iilanayay ayb dad nool baaba rag laga dhigaaye maalin dhoweyd baa wadaad ii yimid oo yidhi nin soomaaliyeed oo asagoo wiila dhoofay kadibna haweenay iska dhigay ayaa toobad keenay raganimadiisa hore ma isku celin karaa wuu joogaa ninkii weydiiyey ninka aniga mala laakiin ninku soo dirsaday baa ii yimid xafiiskan aan la fadhiistoon ku xaajoonnay u badnaan waxaa laga joogaa laba usbuuc u badnaan hadda labaatan iyo kow sano ayuu haweenay ahaa oo sidoo dumarka loogu galmoodo loogu tagahayay oo reer deganaa oo reer maamulahayay hadduu soo rujuucay wuxuu waxaan rabaa inaan wuuna gaalooba la socaad diinta islamka ka baxay hadda wuu soo islaamay wuxuu leeyaha marka ma ii banaan tahay inaan dib isku celiyo maxaad ka leedihiin ya <laughs> maxaad ugu jawaabtay ah idiin sheegi maayo almuhim hawshaasi hadda way sahlan tahay dhakhaatiirtu in labeebka ay kala soocaan dhanku u badan yahayna ay gartaan haddii uu mushkil noqdaa dhan uu dhanka hormoonkiis u badan yahay xataa ay u beeriyaan way sahlan tahay hadda laakiin sidii hore fuqahadu ay ogaayeen aan ku soconay laba mid un weeye mushkilka labeebkaa meesha taagan markaan dhaxal marayno haddii markuu dhadig yahay iyo markuu lab yahay dhaxalkiisu uu kala duwan yahay waa xugum haddii uu lab yahay iyo hadduu dhadig yahay hadduusan xukumkiisu kala duwanayn oo kaarku wax ku dhaxlay uusan kordhaynin marna isbedelayninna waa xugum ti u sahlayd buu kugu hormaray oo ah labeebka hadduu nin ku caddaado haweenay ku caddaadaba dhaxalkiisu uusan isbedelayn uusan doorsoomaynin buu kugu hormaray wuxuuna ku yidhi walkhuntaa labeebka almushkilu murgaday ee warkiisu caddaan waayey labaan iyo dhadigaad midna lagu eh, eh, xambaari waayo waad fiirinay lam yakhtalif hadduusan isweydaaranin ama kala duwanaanin irtuhu dhaxalkiisa bidukuurati walunua loo jeeda hadda ka waladi ummin weeye hooyo ilmaheed mayd baa dhintay walaalkii hooyaa jooga oo labeeb ah walaalkii hooyo oo labeeb ah hooyadaa wiilkay dhashay een kuga aabbaha ahayn ama hooyadaa gabadhay dhashay een kuga aabbaha ahayn dhaxalkoodu muxuu ahaa isku mid sudus iyo sudus soo ma hadday laba gabdhood yihiin ama laba wiil yihiin laakiin hooyo in kula wadaagaanna ulu bay qaadan jireen haddaan la xijaabin waad garanaysaan baan u malay marka waladaa'um dhaxalkoodu isma doorsho labaan iyo dhadigaad waa iskugu mid waa isku dhammaatay iyo waa muctiqi mid ku xoreeye waad dhimatay gacalku dhaxal waxaaba jooga kii ku xoreeye kii ku xoreeye waaba labeeb mushkil ah maxaan leenahay haddaad haweeney tahay iyo haddaad nin tahayba dhaxalkaadu isma bedelo waxaad ku qaadan jirtay uun bilwala oo casaba ah walaysa fi nisaai duran casaba ila lati manad bcidka raqaba fadaaka falamru waadixun falaa nuqnuqa fiihi wey warkaasi banaanku iska yaallaa oo waxaa la siin nasiibkii sibaa la siin laannu isma bedelahayo hadhow markaad qaan gaadha ama lagu baadho ama lab noqo ama dhadig noqo aday kuu taalla waa ku sinna wey lannu haddaad isbedesho haddii kaleba horaan maxaad lahayd halkaa unbaad lahayd warka waa iska koobanya wailaa in ikhtalafa hadduu kala duwan yahay irtuu dhaxalkiisu bidukuurati wاlunuuha fayucmalu waxaa lagu dhaqmi bilyaqiini sida la huba ee hubaalka ah. waxba la kordhin maayo waa cagsigii xamliga xamliga waxay ahayd ixtiyaar in la sameeye kan hoos baa loo degahaya kan hoos baa loo degaya fayucmalu waxaa lagu dhaqmahayaa bilyaqiini sida la hubo fii xaqi waxaqi hayrihi wayuuqafu waa la joojinaya almashkuuku fiihi xataa yatabayan miaaluhu taa way iska cadday sida anagu aan nidhina waa qowl xanaabila wejka sida anagu hadda aan taqriinin waa madhab اlxanaabila fi اlmushkil اladii yurjaa tabayunuhu mushkilka la rajaynaya inuu caddaado sida hadda anagu aan ka qabnay xanaabila ka qabaan mushkilka aan la rajaynaynin inuu caddaadana qowl kale ay ka qabaan maalikiyi xanafiyana masladan way nagu khilaafsan yihiin miaalhu nin baa dhintay wuxuu ka tegey walad khunta ah iyo walaalkii ruux baa dhintay ilmo uu dhalay oo labeeb ah walad khunta iyo akh buu ka tegey yaqiintu waa maxaada yaqiintu waxaa weeye waladkaasi gabarh ku qadar ninkii labaan gafa muxuu noqdaa labkii gafaaf xaggee tagaa dhadig buu tagaa yaqiinta wakaas fa yucmalu bilyaqiin waladkaa khuntaaha gabadh baad ka soo qaadi idan waxaan leenaha waladun khuntaa wa akh buu ka tegey falilwaladi nisfu wa yuuqafu lbaaqi waladka nis baan oo fa yucmalu bilyaqiin calaa annahu bint niska kalena waan joojinaynaa hadduu gabadh ku caddaado oo ishkaalkii laga baxo waxaan leenahay gabadh yahay niskaada goormaan ku siini mar horead qaadatay nus kalena waxaan leenahay waxaa iska leh akha iskale adeerka soo iskama koobo fa yucmalu bilyaqiini fii xaqihi wa xaqi hayrihi miaal labaad nin baa dhinta wuxuu ka tegey walad khunhaa iyo binto iyo cam nin baa dhintay wuxuu ka tegey walad khunha ah ilma ilme mxuu ahaayey labeeb ah iyo gabadh uu dhalay asagu meyd ku dhalay iyo adeerkiibuu ka tegay fayucmalu biاlyaqiini fii xaqii wa xaqi hayri wayuqafu lmashkuuk xataa yatabayana weeye waxaan leenahay weladka waxaad ka dhigtaa binto bintona way sii joogto quman lahumaa auluaan bisawiya uluaan baan siinaa kala goostaan leenahay wyuqaf baaqi xataa yatabayan baaqiga waxaa le adeerow sug ila meeshu hadda wiil ka soo boodaa oo weliedkii khuntaha uu wiil noqdo adeer maxaa ku dhici sinsaaro culus marka wayuqaf lbaaqi waa sida xataa yatabayan baaqigaa la joojiyey wuxuu u dhexeeyaa la soco hadda adeerka iyo khuntaha udhexeeya baaqiga wuxuu raaci doonaa ama khuntaha oo wiil isu bedelay oo laba dheefoodb ila gabadha ka dhe dheef buu dheeraansan doonaaye ila gabadha ulusaanku ulu bay haysataa uluna asagaa qaatay oo gabadhana ku qadaray ulukii soo haray ama khunsahaa noqon doona wiil uu warkiisu caddaan doona qaadan doona ama gabadh buu ku caddaan doona adeerkaas adeerkaa casabayn doona ulukaas waa garateen bay ya waan siinay sheekh mukhtaar somayna dhihin eh, mayd baa dhintay wuxuu ka tegey im eh, ilmo labeeda iyo gabadh cad iyo adeer fayucmalu bilyaiinti baa yaad ka bood weladkan huntaha gabadh ka dhig hoosu celiso ani kugu ogaamahayn weladkan huntaha gabadh ka dhig gabadh gabadh kale la joogto maa soo bintaan maaha bintaan ulaan isku sii tan cadkeedii qaadatayba iyadu ila cidoma haysatee middan labeebkan aan gabadha ka soo qaadnay iyadna dee ulusaanka ulu bay kuleeda soo maaha haddii hanti saddex isleeg laga dhigo laba la baxsho maxaa soo haray qori qorigaas meel baan dhigaynaa hadday laba gabdhood saa ku noqdaan qoriga adeerkaa iska leh haddii labeebkii wiil noqdo oo markii la baadhay wiil ku caddaadana wuxuu leey lidakari milu xadu lunhayayn weeye aslu masalatin aniga gabadha waa maxay saddex laba dheef anaa iskale midna ayadaa leh adeer meesha xuma yaallo sinsaara ku dhacayso aniga kuusoo sheega ma ahayn <clears throat> miaal kale miyaan ku darraa mise wa iska cadda ka socdaa miaal yar dheer aan ku darro haweeney baa dhimatay <clears throat> zawjkeedii iyo aabbaheed iyo walad khunsay ka tagtay haweeney baa dhimatay waxay ka tagtay ninkeedii walad khunta ah oo labeeb ah iyo aabbahe zawjka asagoo hadde isma bedelo wixiisii mar haduuba meesha ilmo joogee ama gabadh ha noqda ilmaha ha ama wiil ku caddaadee rubciisi iska sii aabbana hadduu wiil yimaadiiyo hadii gabadh timaadaba horta bulshadu sii kadibna wuu dabaal joogtana wuxuu dhihi waxaad ku beeqaantaan baan fiirinhayaa haddii khunfii uu noqdo gabadh noqdo wixii soo hadhay bu la kici fardi wuxuu ku qaatay sudus inta kale ugu casabayn doonaa warka waa iska cadiya ilata marka maxaynu samaynaa hulid weladka khunsaa maxaan ka soo qaadaynaa gabadh nis bay leedahay ad leedahay fa yucmalu bilyaqiin lilwalad اlkhunha الnisfu walilabi الsudusu walizawji الrubcu aslu masaajidka marka waa maxay meeluu ka baxo rubuc sudusna ka baxo nisna ka baxo mis iyo haddee mis iyo iyo sudus maxaa ka dhaxeeya tadaakul baa ka dhaxeeya rubuc iyo sudusna maxaa ka dhaxeeya tawaafuq binis laba qaadoo lix ku dhafo ama li saddexda soo qaado afar ku dhafo laba iyo toban maxaa oo nis ah lix weladka khuntahaasi gabadh baa tahay dheh ilaa caddaan doonto gabadh niskaada qabso zawjku maxaan leenahay rubcaadi ho oo saddex ah saddex loo geeyey lix maxaa baxay sagaal maxaa soo hadhay saddex yaa inoo dhimana waxana siin duqi haa maxaa isku disaa laba iyo toban labo duqa u dhiib maxaa soo hadhay hal wayuuqafu waaxidu bayna ontaha iyo aabbaha khuntaha iyo aabbaha ayib warku waa iska intaas sheekhu inta aan ku dayno khunta warkiisa waa sidaa aswa ay asagu waxaad kula dhaqmaysaa yaqiinta oo khunta waxaan ku qadaraynaa dhadig dhadig wuxuu midan jiraan siinaynaa fardan aw ijtimaacan wixii baaqana waa la joojin kadib dumarnimo axadkii wax kaga badsan lahaa ee walad ee khunta ah wixiise waa la joojin ruuxa kaliya asagaana loo dhigo hadhowna xisaabtu nin bay raaci doontaa gar waxaa la laba ruux laba nin kama wada qoslisee intayna ka tegin masalada hore ee xamliga aana ka tegin qiilka u dambeeyey wa qiila akaru اlxamli arbacatun fayucطama yaqiin qiilka asaga alimaam abu maxamed aljuwayni xaa bararjiye ahayd wuxuu leeyahay wa inahu اmadhab abu maxamed aljuwayni saaxibu الsilsila wa saaxib اljamci wاlfarq imaam xaramin aabbihii wuxuu leey inahu اlmadhab asagaa madhabka ah abu mansuur albaqdaadi asagu wuxuu leeyahay waa qiyaasu madhab الshaafici qiyaasu madhab الshaafici weeye yani usuushii shaafici baa keenaysuu leeyahay ee ma aha naskiisi iyo cibaaradiisi farqi baa labadana naqlina udhaxeeya wuxuu gudba sheekhu man istamaca fiihi jihata fardi wa tacsiib ka zawjin huwa muctiqun aw ibni camin waria bihi ma qultu falow wujida fii nikaaxi اlmajuusi aw shubhati bintun hiya ukhtun liabin way wariat bilbunuwa waqiila bihima wallaahu aclam wuxuu u gudbay labiib haddii laga soo baxay ruuxii ay laba kaar laba sabab oo wax ku dhaxli kara ay ku kuranto waana de dhowr suuro in iskugu kaa tagto faradnimo iyo casabanimo iyo inay iskugu kaa timaaddo laba casabo iyo inay iskugu kaa timaaddo laba farad waa untaan saddexdaa suuro wey ruux baa wuxuu ku dhaxlahayaa laba jiho ayuu leeyahay dhan waa ahlufarad oo dadka ilaah wax u gooyey buu dhan ka noqonayaa dhanna waa qaraaba iyo nasab iyo abtir wax ku qaadanayo iyo inaad laba casab ay kugu kulanto iyo in laba farad kugu kulmo laba suurubu sheekhu inoo sheegi doonaa ayib midna wuu ka tegi doonaa in allah jihata cusuuba iyo jihat fardin wa tacsiib iyo jihata fardin saddexdaa suuruu sheegi doonaa laba casaba iyo laba muxuu ahayey farad ah iyo mid isweydaarsan waman ijtamaca ruuxay kulanto fiihi dhexdiisa jihataa fardin laba jiho laba dhinac oo wax ku dhaxla wey laba dhinac oo wax ku dhaxla dhaxal go-anoo muqadar ah ayib iyo midaan go-onayn yacni midka fardiga asagu waa muqadarka tacsiibkuna hadda waa maxay jihataa fardin wa tacsiibin laba jiho wax ku dhaxlo mid qadaran oo farda iyo midaan qadaran oo tacsiibi wadalika miaali ka zawjin weeye zawj huwa asaguba muctiqun ku xoreeyey islaam baa dhimatay ninkeediibay ka dhimatay ninkaasaana hadda kahor iyadoo soo xoreeyey la socdo hawsha nabi maxamed soo xaas ma xorayn nabigu soo ma guursan haddii ambiyada la dhexay lahaa waxay ayadu markaa waa zawjadiisii maxay ku dhexay lahayd bizawji xor weeye haddii ayadu ay dhiman lahayd xoolana ay ka tagto oo nabigu nasab la wadaago maxaan dhihi lahay gabadh nabigu nasab la wadaado in adeertii ah hadda uu xoreeyey muxuu ku dhexay lahaa nabigu jihata fardin oo zawjnimo iyo iyo iyo ka zawjin wey huwa asagoo muctiqun gabadha xoreey awjnimada hadee ama nisbu ku aadan ama rubcu ku aadan muctiqay ciqigana ku aadanaya haddii la waayo ahlufaradka kale iyo casabo kale bilwalaa aw ama ka zawjin huwa ibnu cammin way badan tahay middaa ah. soomaali ways inaada guursataaye gabadhaad ilmaadiertiin baad guursatay wax kaa xigana ma jiro ayadii baa kaa dhimatay dhan waxaad ka tahay ninkeedii waa zawj dhanna ibnu cam baa tahay kزوج huwa muctiq aw bn cami kaasi muxuu samayn wariثa bihima labada waa ku dhaxlahayaa sababku waa maxay waajihataani munfakataan laba jiho kala duwan wey dhan in adeerkaa baan ahay oo dee abtir baan kula wadaagaa dhanna qaraabatu nikax baa naga dhaxayso xaaskaygii baa tahay marka seen ku qadahay laba dheefla ninkaa la yidhaahda fayaritثu النiصف bالزawjiyaةi aw الرubc ayb wاlbaaqi biاlwalaa aw bibunuwat اlcam so sidaa maynu soo marin hadde iskaga soco waxaa la yidhi hawshaasi nas uma haysaane waa idin sidee nas nas cad ma haynay dhaheen laakiin adilada guud inuu zawj nis leeyahay qabsada ama rubca leeyahay midda kale ibna cam inuu wax dhaxlo aydna ku dhaga xale hoos soo dega hoosaan u degna ictibaar naga qabsadeen ictibaar aabba xageed maxaad ku taqaaneen bay dha aabe yariu bilfardi tacsiib wakadalika aljad maxaa ku taqaaneen ictibaar baa u maharti kacay dheh haddaad nas khaasna aan weynay ictibaar khaasa naga qabsada fii baabi alfaraa'id daday ku kulantay fardun wa tacsiib waa yariu bihima haddaydan soo marayn aabbo dabaal joogtaynaya ama adeeroo dabaal joogtaynayaan soo marayn ayib marka shaahidkaasaa u makhraati kacay waa masale mucayana laha nadirun i harci bal fii baab اfaraa'id اkhaas marka warka fuqahada war sahlan maa taa ka soco qultu waxaa idhi buu ihi falow wujida nawowi zawaa'idiisii walow wujida haddii la helo fii nikaaxi اlmujuus almajuus cafwan dabcaabudkii nikaaxoodii waxaa laga helay aw shubha ama nikaaxu shubha sababkii waxaa la helay bintu nikaaxu shubha de waa haweeney aad islaantaadii mooday addoon aad addoontaadii mooday kadibna galma meesha ay ka timid ilmana uu ka yimi taasaa nika xushba la yidhahdaa ayib ilmuhu marka aabihi baa lagu abtay nasibkiisu waa sugnaanaya gabadhaasna xoogo mawlxayr baa loo xukumaya cuqri baa la yidhahdaa eh, fii kitaab nikax baan ku gaadmisa caqri baa la odhan jiray aadhi doonaa insha allah bintun baa la helay gabadh baa la helay hiya ayaduba marka hoos loo dego ukhtun liabin ah bintun baa la helay hiya ukhtun liab warisad waa dhaxlaysaa gabadha ayada ah bilbunuwati gabadhnimay ku dhaxali wa qiila waxaa la bihimaa bilukhtiyati walbintiyati bay ku dhaxlaysaana waa la yidhi isku darsan walaalnimada way ku dhaxali gabadhnima way ku dhaxlaysaa wa bihi qaala abu xaniifa qiilkan dambe wa qiila bihimaadaas waa qowl abi xaniifata waana qowl mukharaj ah libni surayj abulcabaas calaa usuuli الshaafici waana qowl axmeda ibni xambal wasaxaxahu bacdu shawaafic way xoojiyeen waxay dhaheen saasaana sax ah qiilka maxaa yeelay haddii jihatu fardin wa tacsiib wax lagu dhexlahayay tanna waa la mid ah bijaamic inay yihiin laba jiho kala duwan tanna waa ukhuwa tanna waa bunuwa waxaa lagu dhushiyoo la yidhi taa hore waxay ahayd laba jiho kala duwanoo fardiyo iyo iyo casabanimo ah tan waa maxay waa laba jiho oo fardiyo ah gabadhnimadu iyo walaalnimadu waa maxay waa isla ahla farad wax ay leedahay shareecadana ma jirtaa lagu yidhi oo ah nin ama ruux ama haweenay laba farad wax ku dhaxlaysa oo marna gabadhnimo wax ku qaadan marna hooyannimo mar ayaynimo wax ku qaadaan marna hooyannimo ma hayno idan waa shaahidna ma laha khaas oo ictibaar ah ma suga inay miaalu iman doonaa il ukuri walow wujida fii nikaaxi majuusi aw shubhat bintun hiya ukhtun liabin baa loo jeeda had ila bintiyi ukhtii ma kulmi kara haddan laab aynahay ayb waraa bilbunuwa gabanimay ku dhaxlaysa maxaa yeelay liannahuma qaraabataani yuurau bikulli minhu laba qaraabo ukhtiyada iyo bintiyadu waa laba qaraabo mid bal wax lagu dhaxlo mid baan ku gaabsanaynaa haddii cinda alinfiraad gabadhnimo wax lagu qaadan jiray marhna waa wa lagu qaadan jiray midood uma ruuxa ku siinaynaaye iskugu dari mayna limaada hadday kulmeenna u xoog badan baan kugu dhexsiinaynaa bintiyada ayaa ka xoog badan ukhtiyada lanna binto marna ma dhacdo meesha ukhto ay dhacayso fii bacdi alaxwaal waad garanaysa qiyaasan dhicidda qiyaasan cala alkhti liabaweyn baan leenahay ukhtada shaqiiqada maxaa ku kulmay maydka hooyana way kala dhalatay aabbana way kala dhalatay wamaca daalika dhihi mayno dhan walaadaa-un um baad ka tahay xaqi walaadaa-um qaado dhanna ukhta liabaa tahay liab wax ku qaada dhihi waxaan leenahay hal jama wax kugu siinaynaa oo shaqiiqa ah haddii ukhto shaqiiqa oo liabaweyna loo qaybin waayo kaararkeeda liummin waliabin loo qaybin waayo kadaalika gabadhan xaggana ukhti liab noqotay xaggana binto noqotay hal jahama ku siin warka waad fahanteen baan u malayn mithaalku wuxuu ujeedaa majuusi ayaa wuxuu u galmooday gabadhiisi ila majuusu waa shayaadiini hooyadood bay wax ka dayahayaanoo ayadood bay wax ka dayan gabdhahoodii bay guursanhayaanoo walaalahood bay wax ka dayahayaan walghariib waa dhoweyd baa lubnaan tiifiyada waxaa la keenay gabadh iyo walaalkeedu isguursanaya raggaan fiiriyo waxay tiri walaalkay wiil ka qurxsanoo ma jiraan sida wuxuu yihi dumarkan fiiriyo gabadha walaashay wax u dhigma maba jiro uba quri inta nin kale ka farxaan laha anaa diyaara bul la keenay si calan ah mid malagii gale mufti ah sheekh lubnaani oo mufti magaalo ka ah oo magaaladuu muftiga ka ahaabaa dhibkuna ka dhacay yaa tv fadhi oo ku haya waxaas waa xaaraan shareecada islaamka ma qaba foodaydii gabadhii waa laydu qaawan iyo kuraygii shaydaanka oo gacanta haysaan hortaagan oo oolihin oriyataad xoriyada dadkaad meel kaga dhacaysaa hiwaayadii rabitaankaani baad ka hor imanaysaa oday mutaxajira tahay waa in shaqa lagaa qabto werihii wax dhexdhexaynaya meeshuna abuurka kicinhaya wuxuu la safan yahay labadan gaal gabadhi wiilhay dheede labadan gaal buu la safan yahay dhibkaas haba taagay iska badaa majuus warlaban baa hays nabi wuxu uhi qultu falow wujida fii nikaaxi lmajuus ramat ullahi tacaala alayh wuxuu ka hadlayaa cala alfitra wasalaam ka hadlaya adduun fasaado balaaya ka dhacday warba oma hayo ayib majuusiga baa gabadhuu dhalay buu wax ka dayey markaasuu wuxuu ka dhalay oo guursaday gabadh ka dhalay markaasay gabadhi hore dhimatay way macnaha laga hadlaayo majuusi ayaa gabadhiisi guursaday gabadh ka dhalay tii hore ee tan dambe dhashay ayaa dhimatay marka maxay ka tagtay gabadhan ay ka tagtee dambe dhan waa ukhta labay u tahay meydki tii hore yaa dhalay odaygan ceebubaa dhalay matamise maaha tan dambena yaa dhalay iyada yaa ka dhalay odayga aabbaheed baa ka dhalay islaanta hore ee wax dhashay iyo gabadhan dambana hal nin baa wada dhalay matamise maaha tii hore hadday dhimato tan yar maxay u tahay marna waa hooyo dayada laga soo jeedoo foolatay marna waa walaasheed xagga aabba ah aafada waad fahanteen baan u malay waxa sheegay waa intaas bintun baa soo hiya ayaduba ukhtun liabin lilmeyiti wey hadda ukhtu liabi saasan kuu leh waad fahanteen baan u malay wariat nuwati laa bilukhtiyati waa garatay waqiila bihima waqiila bihima abu xaniifa iyo raggi qaba waa sheegay zayd ibnu haabit baa laga wariyaa jamaaca min asxaaba loo tiriyaa nimankan majuusta shayaadiinta sidaa iskugu margade iskugu kharima hadday inoo yimaadaan wa an ixkum baynahu bima anzala allahu weeye waanu kala xukumaynaa dhaxalkana ukhtiyo iyo binti inta waan ku raacayna wadaaddaa qaba taabiciin baa laga soo gurshaa zayd baa loo tiriyaa madhabka xanafiga qaba waa qowl mukharaj cala imaam shaafici oo ibnu suraj anigii sheegay axmed qowlkiisa weeye waa qawaahu bacd shaaficiya warkaa waa garateen walow ishtara aan ka wallahu aclam walow ishtaraka hadday wadaagaan inaani labaa wadaagay fii jihati cusuubatin dhinac qaraabanimay wadaageen wa zaada axaduma midkood wuxuu la kordhay biqaraabatin ukhraa qaraabanimo kale wadalika miaale kabnay cammin laba ilma adeer weeye axadumaa midkood akhun liummin uu u yahay meydka laba ilma adeer yaa midkood meydka dhintay walaalkii hooye u yahay falahu kan dambe ee isku darsaday inaa adeernimo iyo walaal hooye isku darsaday asudsu baa u ahaaday ila waa waaxide walbaaqi wixii ka soo haray lixdan meelood meeshana baynahumaa bayna alibni alcami almujarad iyo kii isku darsaday in adeernimada iyo akhan liumka isku darsaday marka falbaaqi baynahumaa bilcusuubati wey casabanimay intaasi ku wada qaadanhayaan shanta soo hadha taada wa iska yar tahay oo somalia ku badan tahay middan ayada midda masalada somaaliya tif bay ka tahay waa in adeer dumaal hooyada aabbaha hadduu dhinto adeerkaa dumaalo wiilka adeerkaa uu dhalay dhan maxaad ka tihiin ilma adeero haddee adeerkaabaa dhalay xagga aabbaha xaggana waa walaalka hooyo hooyadaabaa dhashay dumaal ku dhashay inan dumaaleedku waa tan marka waa garateen baan idan waa in markaa adeerkaa islaan kale uu qaba haddi islaan kale ayuu qabaa islaanti kale ilmahay dhashay baa dhinta islaanti kale ilmahay dhashay hadduu dhinto maxaan samaynayna cafan aandhaho eh, aandhaho kii adugu dumaasha kugu ahaabaa dhintay aandhaho caf yaan ku fogayni ninka hooyadaa ay dhashay ee inan dumaaleedka aha ayaa geeriyooday adeerka islaanta kale carruurtay u dhashay iyo adugu oo ninka dhintay kugu hooyo yahay dumaasha ku dhashay dhanamka laga fiiriyo meydka waa in adeerkeed matay mise maaha dhan marka laga eegana adugu waa walaalkaa hooyo anigii aan isku hooyada ahayn xaggana aan ilma adeerka ahayn sudus baan leeyahay walaal hooyaan ah suduskaa wixii ka soo hadhayna bahdi kale adeerkay qabi carruurteedii iyo aniga ayaa casanimo ku qaybsanayna warkasoo iskuma caddo waa garatay aan ka socdo e aniga wiilka maxaasu nahay haddii an foge inaad adeer baan ka dhignay waxaad ka dhigtaa adeerka adeerkii o culaysba ma laha haddaad fogeyso shacb irsaaq waayo nafs alqadiya keeu la dhashay xagga aabbay ka yihiin cafwan aan dhaho adeer kale haa oo kii hooyadaa dumaan aan ka ahay sax wey sax wey waa adeer kalo aan ka ahay falow kaana hadduu yahay macahuma maca ibn اlcamay bintun gabadh baaba la joogta falahaa niصfun bay leedahay wاlbaaqi baynahumaa sawa gabadha markay niskeeda qaato walbaaqi wuxuu soo hadha baynahumaa bayna ibn alcamayn weeye sawaa siseen bay u qadanhayaan maxaa yeelay oo markaa inaadmeernimo besay ku qadanhayaan wey lanno walada umnimadu way dhacday oo gabadh farcan waarid ka xijaabay tan dambe tii hore way ka badanta wa aragta falow kaana macahumaa hadduu la jirankooda yahay bintun mayd baa dhintay ina adeerkii xag hooyana kaga dhashay baa jooga waxaa kaloo jooga in adeerkii oon hooyan la wadaagaynin ayaa jooga waxaa markaa dheer labadooda maydka dhintay gabadhu ka tagana way joogtaa gabadha waa keligeeda nasi xoolihii soo hadhay ee shanta ahaana labada ilma adeer si siman oogu qaybi oo hooyanimadkaygii maxaa ku dhacay ninkaan la wadaagay waxaa ku dhacay bintaa joogta farac waaria waladaa'umna farc waarita wuu ku xijaami jiray warkusu sidaa ma ahayn asal haddii la helo ama farc waarita saasuu ku yidhi falow kaana macahumaa bintun falahaa nisfun wاlbaaqi baynahumaa sawaaء si siman لأnna أkhuwaة الأmi saqaطat biاlbinti ay bifarc waari waqiila waxaa la yidhi ma ahe yakhtaصu bihi baaqiga waxaa gooni ku noqon alأkhu walaalka liumka xaggana in adeerka ah maxaa yeelay tarjiixan biqaraabaة الأmi alى calىa bunuwaة الcami الwaaxida ayb maxaa yeelay ukhuwada akhnimada xagga hooyo haddaan wax ku dhexli waaye waa qaraabanimo aan dheerahay ina adeerka warka waa garateen baan u malay saasuu qiilku leehay waxaan laisku ogaa baab اlfaraa'id ana albaciida yasquطu biاlqariib aniguna ninkan waan ka sokeeya waxaan kaga sokeeyaa ina adeer buu taagan anuguna waxaan taaganahay hooyaan walaal baan taaganahay cafwa way iska daa walaal baan taaganahay mar haddaan walaalnimo taagan aan hooye la wadaago ina adeer xaggee joogaa in adeer horta waan kula wadaagaa ka arka in adeer waa taag waan taagta waxaan kuga dheera kan ku darsaan kule kana kan muxuu ahaa waa bilaash ma dhihi karti waa bilaash ma gabadh baa ay xijaabtay ugu fadhiisatay adi meanaan kaa xoog badnayn bidaliil gabadha maxrab baan u ahay gabadha maxaan u ahay miyaan guursan karaa anugu ama adugu ajnabi baad ka ta waad aroosi kartaa war meesha iskaga tago qiilku warkiisa wax sahlan ma aha aan ka soconno ayib waman ijtamaca fiihi jihata fardin waria biaqwaahuma faqad wاlquwaةu ban taxjuba ixdaahuma اlأkhra aw laa taxjub ahwlihim majuuste naskii imaam raafici fi اlmuxarar baa fiicnaan lahaa inuu keeno oo wuxuu hi asagu walow ijtamaca fii shaksi qaraabataani laa yجtamicaani fi اlإslaami qasdan qaraabataani laa yجtamicaani fi اlإslaami qasdan bal yaqacu fi ma bayna اlmajuusi falaa tuwaraثu biاlqaraabatayni jamiica hadalkaasaa ka yar qur dhibba ma laha waman ijtamaca ruuxay kulanto fiihi gudihiisa waxaa ku kulmay jihataa fardin laba jihoo fard ah tii hore maxay ahayd jiha jiha cusuboo la wadaago iyo mid la dheeraaday jiha faradnimo tanna waa maay waa laba jiho faradnimo aan casaba shaql kulahayn waria wuxuu ku dhaxlahayaa biaqwaahumaa labada dhinaca midka xooga badan faqad oo keliya wa bihi qaala maalik hadda faqad oo keliya maalik baa nala qaba abu xaniifiya axmedna waa nagu diidan yihin waa qowl ibnu surayj sidan hadda maalig iyo shaaficiy qabaan waana ah, cafan waxaan u jeedaa sida axmed iyo abu xaniifa ay qabaan baa sida axmed iyo abu xaniifa ay qabaan ay nagu diideen ibnu surayj baa xoojiyey ibnu labaanna allabaan alfarad abulxusein maxamed bin cabdilahna wuu xoojiyey wuuna doortay wاlkharaa'ib oo min alcajaa'ib waxaa ka mida ah. wadaadkan taxqiijinaya kitaabkan axkaam ahli dimn libni اlqayim abcada daaru lmacaali ee saddexda mujalladka ah ibnu qayim baa masale faraa'idoo dhib badan buu saddex aar mise labo yuu soo guuriyey bisanad oo wuxuu ihi rawaahu ibnu labbaan ayaa wariyay can fulaan fulaan haddana mar labaad wuu qaban wuxuu leeyahay lam acur calayhi walam ajidhu maca tuuli baxin walacalahu taصxiifu min الnaasikh sawaabuhu ibnu kaysaan sawaabuhu ibnu kaysaan ibnu labbaan buu garan leeyahay soanida yidhi ma aha fiqiyaadka iyo kutubta akhriska waxaad ka faa'idaysaan indhaha idiin furmahaya oo culummadaad kala baranaysaan oo dadka asmaadooda fahmaysaan oo malaka fiqiyaad heli markay u yartaa wax kale hadaad weydo musطalaxaadka fiqigaad baran culummadaad baran wuxuu yidhi uu qabto wuxuu yihi lam ajidhu walam acur lahu calىa aar maca طuuli baxin buu i waa cibaaradaas maca طuuli baxin walacalahu taصxiifu min الnaasikh buu i sawaabuhu ibnu kaysaan subxaan allah subxaan allah waa muxaqbal ay ka dhacdo wuxuu dhigaad la yaabayso ayib wadaad baa laga sheegay asagoo raba kitaab taxqiijiyey hadda magaciisa ma xusuustee bint labon buu yuu maran kaasuu lacalaha ukht اlawali horaanbu ibnu labun soo maray ibnu labun yuu soo maray markaasuu i ma aqaano wuxuu yahay haddana bintu labun baa timi lazaka la marhayaa muxuu walacallahaa ukti la qaraa'ibta taxqiiqa kana hadda shalay saaka miaheed miyaanaan oo akrinaya kitaabka masale oga baahday baaba la yaabay ibnu labanba wuxuu ka marhaya wadaadkii ninkaa marka kitaab faraaid la marahayo asaga lagu socdo eh, baxdigiisi iyo riwaayaadkii aaaarta wariyo waana saaib wj inta shaaficiya la socda qowlkiisu ma aha qowl mustaqila waa waa wj fi madhab wj lishaaficiya min asaab اwujuh ayb waria bihima biaqwaahuma cafwan faqad waktigaan kaa dhammaynini laba jihoo faraday kugu kulanto labadaa jiho midda xooga badan baad wax ku dhaxalita kalena waxba ku dhaxli maysid halkaasaa anagu taagana limaada waxaynu ku kulmi karaan fii nikaaxi lmajuus bay ku kulmi karaan intaanaan ka tegin masaladii labeebka labeeb haddii lagu yidhaahdo waxa labeeb noqon karo waa waxaan ka ahayn lix ruux lix ruux labeeb ma noqdaan haddii inta dambana labeeb waa ka suuragalaa hooye iyo aabbo ayay iyo awoowe zawji iyo zawj lixdaa labeeb ma noqon karaan intooda kale maxaa ka suuragala labeebnimo marka khunfa mushkil iyo dad maqasho haddii hooyo say labeeb ku noqo waaway caddaatay hooyo labeeb ma noqon karto aabbana labeeb ma noqon karo awowna waxba wa dhalay labeeb ma no ayeyana afar zawj iyo zawjo waad fahamteenba lixdaa wixii ka soo hara maxaa ka suura gala labeebnimo wاlquwatu awoodduna waxaa weeye بأن تxjuba إxdاaهumaa labada jiه mid kamida inay xijaabto alأkhrىa ta kale waa qodob أw laa taxjuba inaysan xijaabinba أw takuuna أqaلa xajban ayb midoodbaa ya waxaa way midda kale xijaabaysaaba xajba xirmaan aw nuqsaan ha kala qaadeen أw laa taxjub ama ma xijaabayso أw takuunu أqaلa xajban ayb ama waa la xijaabay laakiin way ka xijaab yartahay xaaladahay dhacdo ayaa yar tan kalea in badan dhacda midda xaaladahay dhacdo ay yar tahay baad ku dhaxali ta kalena waa la toori ama la xijaababa aw laa tuxjab haddaan la xijaabina haddee taa aan la xijaabin baa ka fiican oo ka xoog badan midda marmar la xijaabo jihada muxuu kuu sheegay saddex suuro bian taxjub ixdaahuma alukra aw laa taxjub aw laa tuxjaba waxay u qorantay miyaa jira tuxjaba taxjuba ma rabo nimay taad u godanta miyaa jira ta adug idink maxaa idin dhigan isku mid baana iska daaya haye tuxjabu isku mid tuxjabu waad fiicantay idinkana dhaamo saasay cibaarad ku yar fiicantay dhibba ma lah laakiin mithaalka ad ka garan doontaani faalawalu ta hore oo ah jihaad jiha xijaabaysa laba jiha ruuxi ku kulantay laakiin midood baa ta kala ridaysa wadaalika miaalika bintin gabadh weeye هي ayaduba ukhtun liummin ah waa gabadh xagga waxay u noqonaysaa walaal hooyo oo say ku dhici kartaa fasirkii bian yaطaa majuusiyu majuusi baa u galmooday aw muslima ruux muslim bishubhatin ismoodsiis darteed ummahu hooyadii majuusi baa si qasdiyo edabdaraa hooyadii u galmooday ruux muslima hooyadii ku khaldamay si loogu khaldama garan mayne hooyadu mamayd baa soo hadli ilaahay naguma sallidee waa aafe laakiin waa adag tahay in laisdanaasacayaba mooye ya e shubaka hadda ma waa qasabe xoog weeye wuu dhacaya shee abdirasaaq kaasi waxbuu cabsiimiya ha shubhama hadde waa bareed ninkan waa nin bareedho soo xadxaytay ninkaan nin waalana w bareed waxaan ka hadlayn waa ismootiis ya hooyadu xaggey joogtaa ayadna maay islaan soomaaliyadoo laga farxalan baan ogaayna miya si ay leedihiin waxay dhahaan dumarku ku mahmaahan rag laguma mahmaayo jireeni nimaa isku kala dhigin kuguma dhameeya dheen dumarku waa mahmaayaha dumarka ay leeyihiin mar labaadna ku celin mahayo maxaa ah ayib bishubhatinba u galmado umma hooyadii fatalidu waxay dhalaysaa bintan gabadh bay dhashay hooyadiibuu wax ka dayey marka gabadh bay dhashay gabadh gabadhaas haye idan fatalidu bintan gabadhan hadduu duqi dhinto hadda odaygii wax ka dayay baa la soco odaygii baa soo booday odayga hadduu dhinto gabadhii uu hooyadii ka dhalay bishubhatin aw bitacamudin mar waa walaashii xagga hooyo ad hooyadii baa dhashay marna waa gabadhiisii ujeedaan idan bintiyada ayaa ka xoog badan oo xijaabta ukhtada binta hadday joogto meydku u dhalay waa farc waarie ukhta liuma way xijaaban tahay ama akhliuma ayb fatariu bilbintiyai huna laa bilkhtiya lanna albintiya waxay xijaabaysaa ukhtiyada marka tii weeye bian taxjuba ixdaahumaa alkhraa wa haadaa maxalu ijmaacin cinda alculamaa middan masaladan farcigan waa maxalu ijmac labada dambe soo socota waxaa ugu khilaafsan xanafiye iyo xanaabilo waani suurada labaad oo ahayd inaaban la xijaabayninba ka ummin jiha aan la xijaabaynin wey ka ummin hooyo hiya ayaduba ukhtun liabin awey waa meydka hooyadii xaggana ukhtan liab u noqonaysa meydka bian yaaca waa inuu u galmadoo kale bintahu gabadhiisii fatalidu bintan gabadh bay dhalaysa uma tamuutu bintu wayahat siibuu u galmooday gabadhiisi gabadh bay dhashay kadibna gabadhi baa dhimatay gabadhii dhimatay tan dambe maxay u tahay dhan waa hooye dhanna صaxiixa de waa ukti laab صaxiix صaxiix tii horaa lum ahayde tii loomkaad iga daa laab weyta dhan waa hooyadeed dhanna waa walaasheed aabbo idan hooye mea la xijaaba hooye marnaba lama xijaabo fatariu biاlumuumati huna laba jihaa kulantay ukhtiyo iyo umuumo idan jihada xooga badan baan ku dhaxal siinaynaa oo hooyanimada limaada liannaha laa tuxjab marka saa waxaan ku ahaa taada in loogadaa fiican waa sidaa oo waa jiha aan la xijaabi karin fatariu biاlumuumati la biاlkhtiya maxaa yeelay hooyo xajbu xirmaan ma geli karo ama alukht waxaa gala xajbu xirmaan in la qadiyo waxaa laga hadlaya xajbigaas waa kii xirmaanka waaliu suurada saddexaad ee ahayd aw takunu takuuna cafwan aqala xajba ka ummin hooyo weeye ka ummi ummin caf hooyadaa hooyadeed hiya ayadoo ukhtun liabin ah waa hooyo hooyadeed oo xaggana ukhta liaba maydka u ah wadalika miaal tafsiir ahaan ban baa timide bian yaطa hada binta aaniya gabadhiisiibuu u galmooday gabadh bay dhashay gabadhiibuu haddana wax ka day waa mida inkaaro ku dhacday fatalidu gabadhi waxay dhashay waladan ilmay dhashay waa gabadhi dambe gabadhi dambe waxay dhashay walad falulaa gabadhi u horeysay ummu ummihi dawaayeydi hooyo matay mise ma ah horeysay waa ayaydii hooyo xaggana wa ukhtuhu liabin wayahade ya bannaankay taalla bannaankay taalla marka waxaan leenahay tariu biاljuduudati laa bil laa biاlukhuwa لأnna اljaddata yaa aqalu xajba min اlأkhti soo sidaa maaha maxaa yeelay ibnigu iyo ibnu ibnigu ayma ridi karaan laakiin ukhta way fiijinhayaan aabbuhu ukhta wuu sinsaaraynhayaa dhulkuu dhigi ayeeyana ma dhaqaajin karo jihat اljuduuda marka aqalu xajban min jihat اkhtiya waa garateen baan umaynaya tan waa iska cadda sheekh mukhtar waxa weeye waa ka ummi ummin hiya ukhtun liabin meesha horta liab raacso say saa dhow kaaga gedman bian yaahada albint aaniya soomeyna soo marin mid majuusi ah gabadhiisuu galmooday gabadh bay dhashay gabadhiba haddana u galmooday gabadhiibu u galmooday gabadhi labaad wey gabadha markuu u galmooday wiil bay dhashay wiilkii hadduu dhinto ka warrama hadda ftlidu walada falulaa midii koobaad wiilki baa dhimanhaya sheekh irshaad wiilkii u dambeeyey baa dhimanhaya falulaa gabadha u horeysay ee majuusigu uu ku bilaaba hawshan xun ummu ummihii waladka hooyadii hooyadeed weeye waa ayay hooyeysaniga kula hadee wa maca daalika waa ukhtun labin ayaydii so duqan ma dhalin asagana yaa dhalay duqaa dhalay hadde waa okhto marka islaanta hore maxaa iskugu tegay gabadha u horreysa waxaa iskugu tagay ayaynimo iyo ukhta liab lilwalad marka waxaan ku dhexal siinaynaa ayaynimadka bay ku dhaxlay wiilka markuu dhinto ee ku dhaxli mayso uktali ab ah maxaa yeelay ukhtali abka dad badan baa xijaaba marar badan bay dhacdaa ay nimadkuna wax yar baaba dhaqaajiy waxaan u dhaqaajiy keliya hal ruux oo waay hooy ya waad soo qadara haddaynaysan joogin sooniga soo marray maayn waa kugu dhacay sooniga soo marray ay laba dhinac ka dhaxlaysa so miaal mayna soo marin xabsi iyo away iyo iyo iyo camar waad soo marteen baarak اllah fiik almuhim sababka sababka afraad buu sheeku ka tagay maxaad soo marteen saddex sabab ashaku fi اlwujuud ashaku fi اlxamd ashaku fi الذukuura saddex sabab baad soo marteen sababka kalaadna waa ashaku fi الnasb ashaku fi الnasb sheekhu ma keenin kitaab اliqra waxbaan kaga soo maray kitaab nikax waxbaa kaga iman doona waa maalan ilma yar oo majhuulu nasab abay laba nin isku qabsadeen ilmo yar oo nasabkiisa aan la aqoonin ayay laba nin isku qabsa nina anaa dhalay nina anaa dhalay buui hawsha on kala xukumin ayaa wiilkii yaraa dhintay ama labada isku haysatay mid ka mid dhintay ilaa xaaladu caddaato waa la joojin dhaxalka asaga nafs alqadiya wey wiil yar baa laisku qabsadoo nasabkiisa aan la aqoonin ninba anaa dhalay nina u anaa dhalay bayana ma jirto hawsha qaadiyo duqaybaa galay intay ka cadaanayso ayadoon weli caddaanama wiilkii soo karooday ama labadii isku haysatay mid kamid a ah soo karo wiilkan waa joogaa wiilku haddee keebuu dhaxay labada nin lama yaqaan wiilkii hadduu dhintana labada nin kee dhaxlay lama yaqaan marka waa la joojin xataa uu nasabku dhan raacahayo taas miaalkaas weeye amaa tii ahayd jihata cusuba oo kulmay laba jihoo casaboo kulmay oo uu sheekhu iyadna ka tegay gaabsiba ooga tegay badan kuma jiro lannu miaal baa soo maray waa ti haddaan marayna oo waa zawj xaggana muctiqa cafwan waa inadeer xaggana muctiqa waa walaalka xaggana muctiqa sooma noqon karo walaalka oo ku xoreeyey dhan waa maxay waa walaalka dhanna waa muctiq jihataa casaba hadday kulmaan midoodba ka kale kaaga filaanaysa maxaa yeele mid baa xoolaha dhammaysta soo maha marka maadaama aan waxba faa'iidaynaynin sheekhu waa ka gaabsaday jihataa cusuba hadday kulmaan midoodbaba xoolaha heeminayse maxaa looga baahan yahay faslun ha joogo in warta wallahu aclam